wuxuu yahay maxaa yeelay lianna kaiiran in badan low daca ila alxaqi isagoo dadka xaq ugu yeerayaba hadduu ugu yeerayo fa huwa yadcuu ilaa nafsihi waxaad arkaysaa isagoo naftiisa dadka ugu yeeraya xaqii wuxuu ku dheehaya oo ku lamaan shay hawo ah oo naftiisa ah marka in loo ikhlaas falo dacwadii waa shay muhim ah yeeritaanka ilaahay subxaana wa in loo ikhlaas falo waa shay muhim ah weeyaan athalithati ta saddexaad waxa weeyaan ana albasiirata min alfaraa'idi basiiradu waxay ka mid tahay faraa'idka oo ah qul haadihi sabiili adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacnii aayaddii ahayd alraabicati tan afraad waxay tahay min dalaa'ili xusni tawxiid basiiradu sideeda waxay ka mid tahay min xusni dalaa'il tawxiid dalaa'ilka tawxiidka ah kuwiisa ugu wan wanaagsan ayay ka mid tahay maxaa yeeley waa kownuhaa inay tahay aanshaheedu tansiihan lilaahi tacaala in ilaahay loo barax tiro oo ilaahay laga nasaho subxaana wa tacaala laga saafi yeelo can ilmasabati xumaan iyo cay weeyaan alkhaamisati tashanaad waxay tahay ana min qubxi shirki falxumada shirkiga waxaa ka mid ah kownuhu ahaanshihiisa uu yahay shirkigu masabat allah masabatan lilah ilaahay cayn subxaana wa tacaala la caayaya weeyaan whiy min wuxuuna sheekhu yihi asaadisatu ta lixaad waxa weeyaan wahiya min ahamiha waa tan ugu muhiimsane ibcaadu lmuslimi qofka muslimka inuu ka fogaado can lmushrikiina mushrikiinta inuu ka fogaado waa qowlkii nabiy llahi ibraahim ilahay noo soo tilmaamay subxaana wa tacaala rabbi inahuna adlalna kahiira min annaas in badan oo dadka ka mida waa lumiyeen ibcaadu lmuslimi muslimka ka fogaanshihiisa can lmushrikiina uu ka fogaanayo maxaa yeele ay sababtu tahay lianlaa yasiira inuusan noqonin minhum iyaga mid ka mid ah walow lam yushrik yuunanba shirki la imanin yuusanba shirki la imanine maxaa yeelay meel walba mahmahyeeni maxaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa meel walba say u taallaa loola yaalla mushrikiintii say u yaallaan yaa dhaqankaagii noqonaya akhlaaqdaadii noqonaysa dabiicadaadii noqonaysa iyagaad ka mid noqonaysaa mahmaha kaloo intaa kasii fogna soomaalidu waxay tiraahdaa meel laga ilaya haddaad tagto ishaa laystiraa oo macnaheedu tahay say taallaa loola yaalla haddii laga ilayahay adna waa is iltiraysaa hadday shirki ku dhaceen adna waa ku dhacaysa haddaad adigu ka ilaashanaatidna awlaaddaada ku dhacaysa awlaadaadii ayaa ku dhacaysa ibcaad muslimi muslimka ka fogaanshihiisa way cani lmushrikiin uu ka fogaanayo lian laa yasiira minhum inuusan iyaga ka mid noqonin walow lam yushrik yuusanba shirki ku dhicin asaabicati ta toddobaad waxa weeyaan kownu tawxiidi awala waajib tawxiidku inuu yahay waajibkan ugu horeeya waxa ugu horeeya ee la isku farad yeelay ee ilaahay nagu amray subxaana wa tacaala waxa weeyaan tawxiidka awal alwaajibaat weeyaan waajibaadyada ilaahayna faray subxaana wa tacaala waa waxa ugu horeeya athaaminati ta sideedaad waxa weeyaan an yabda'a bihi qabla kuli shayin an yubdaa in laga bilaabo bihi tawxiidkii laga bilaabo qabla kuli shayin shay walba horaantiin isagaa laga bilaabo xata salaa in isaga laga hormariyo maxaa yeele qofka hadduunan laa ilaaha ila allah soo dhihinba salaadiisii ma ansaxaysa weeyaan ataasicati ta waxa weeyaan ana macnaa an yuwaxid allah macnaha nebiga calayhi salaatu wasalaam qowlkiisa ah an yuwaxid allah waxa weeyaan macnaa shahaadati an laa ilaaha ila allah dhab ahaantii waxa weeyaan laa ilaaha ila allah macnaheedu sidaas weeyaan maxaa yeele mucaad ibni jabal markii la dirayay rasuulku wuxuu yihi salawaatu اllah wasalaamu caleyh awal ma tadcuuhum ilayhi shahaadati an laa ilaha ila allah ama an yuwaxid allah lafdiga kalena waa tu ahaa waa isku macno marka an yuwaxid allah iyo laa ilaha ila allah waana awal waajibaat waana wixii ugu horreeyey mucaad uu ku dhaqaaqay nebigu faray salawaatu اllah wasalaamu caleyh alcaashirati totobnaad waxa weeyaan ana alinsana qad yakunu min ahli اlkitaabi wahuwa laa yacrifuha qofku wuxuu noqon karaa ahlulkitaab qof loogu yeero wahuwa laa yacrifuha isagoonan garanaynin sida kuwa maanta joogo kale aw yacrifuha walaa yacmalu biha waxaa dhici karta inuu yaqaano ahlukitaab macnihiisa laakiin uunan ku camal falayninba sida in badanoo iyaga ka midabay yihiin ahlukitaab baa loogu yaraa laakiin maba yaqaanaan macnaheedii alxaadiyata cashara alxaadiyati casharata waxa weeyaan atanbiih baraarujin cala atacliimi tacliimtii la isku baraarujiyo bitadriiji si tartiib ah cilmiga sida raashin mar keliya lagama wada dhargo ee macnaheedu waxa weeyaan si aayar ah allana subxaana wa tacaala wuxuu degdegtaa ugu talagalay maba ahaba nolosheennaba alla subxaana wa tacaala khalaqakum min dacf ilaahay wuxuu naga abuuray daciifnimo iyo qof aada u liita adigoo ah caloosha hooyadaabaad ka soo baxday in afka lagugu duwo mooyaane naaska aanan awoodi karaynin maxaa ku xigtay tartiib weeyaan waa garguuranayaa xabadku ku siqayaa marka hore waa garguuranayaa waa istaagaya istaaggii bula dhacayaa waa soconayaa xoog baad yeelanaysaa min bacdi dacfina quwa weeyaan quwadii maxaa xigaya min bacdi quwatin dacfa iyo shayba waa yeelnima taasay u laabanaysaa marka tartiibtu waa shay muhim ah weeyaan oo rabbi subxaana wa khalqigiisa ugu talagalay atanbiih baraarujin cala atacliimi sidoo kale tacliimtu inay tahay bitadriij si tartiib ah athaaniyata cashara waxa weeyaan ta labayo tobnaad albad'u bilahami falaham waxa ugu horeeya laga bilaabayo inuu yahay shay walba ka kale intuu ka muhiimsan yahay aham muhimaddii weeyaan in laga bilaabo falaham ka kale intuu ka muhiimsan yahay waxa ugu horeeya ugu muhiimsanna waa tawxiidka weeyaan qofka yidhaahdo waxyaabaha kale soo baranaya tawxiidka dib baan u dhiganaya qofkaa isagaa waa waa lumay isagoo inan isogeyn athaalithata cashar waxa weeyaan masraf azakaa zakada iyo meeshii lagu bixinayay xaggay tahay tuukhadu min agniyaaihim faturaddu calaa fuqaraa'ihim wax laga qaadayana waa la yaqaanaa cidda laga qaadayo qolada la siinayana waa la yaqaanaa waa magac dhabantah oo bilkitaabi wasunna waijmac alculamaa baa lagu tilmaamay alraabicati cashara waxa weeyaan kashfu lcaalim qofka caalimka ahaa inuu u faydo oo u caddeeyo oo wax allaaliyo wixii ashubhata daldalool ahaa ee galay ka caddeeyo can ilmutacalimi qofkii mutacalimka ardayga ahaa qofka mutacalimka ee ardayga ah intaasoo dariiq oo mugdiyaal ayaa soo qaabilaya waxa keliya dariiqa u caddayn karayana waa qofka caalimka ah marka inuu caddeeyo waajib saaran weeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam ummaddan uu macallim u ahaa rabbi subxaana wa tacaala qur'aan buu soo dejiyey qur'aanka rabbi soo dejiyey subxaana wa tacaala tibyaan iyo taxqiiq buu u baahan yahay in la fasliyo oo la caddeeyo oo la xaqiijiyo macnihiisa rabbi subxaana wa tacaala nebigiisu amar ku siiyey litubayina linnaasi maa nuzila ilayh inuu dadka u cadeeyo wixii ilaahay soo dejiyey subxaana wa tacaala haddii rasuulkii tegeyna salawaatu ullahi wasalaamu caleyh alculamaau warahatu alambiya weeyaan marka marka qofka caalimka waa inuu u caddeeyo ardaygii wax allaalo wuxuu garanaya ilaahay baray ee shubahaadka iyo waxyaabaha soo soo food saaraya waa inuu caddeeyo weeyaan alkhamisati cashara waxa weeyaan annahy diidma la iska diiday can karaa'imi alamwaal in laga qaado zakadii xoolaha kuwooda wanaagsan in laga qaado waa diiday nabigu alayh salaatu wasalaam sidoo kale in laga qaado kuwooda liitana waa la diiday kuwa dhexdhexaadkaa laga qaadaya marka kuwooda dhexdhexaadka laga qaadaya asaadisata casharata waxa weeyaan ta lix iyo tobnaad itiqaau iska dhowritaan dacwat almadluum qofka la dulmiyey inuu ku ilaahay baryo intaad dulmisid hadduu ilaahay kuu baryo khalaas weeyaan arrintaa iyada ah iska ilaali marka asaabicati casharata waxa weeyaan alihbaar ka waramid biannaha لا tuxjab ducadaa iyo allabarigaasi inuusan ahayn wax la xijaabayaba hadduu ilaahay kuu baryo subxaanah wa tacaala khalaas weeyaan ilahay ducadiisa waa aqbalayaa marka in la iska ilaaliyo qofka aad dulmisay inuu ilaahay kuu baryo inuu ilaahay kuu baryo iska ilaali athaaminata waxa weeyaan ta sideed min adilati tawxiidi tawxiidka adiladiisa waxaa ka mid a maa jara calaa sayidi almursaliina wa saadaati alwliyaai waxaa ku dureersaday oo xaaladoodu ay noqotay sayidkii mursaliinta oo nabiy llahi muxamed salawaatu llahi wasalaamu caleyh iyo sayidkii oo saadaat alawliya awliyadii wan wanaagsanaa iyaguna saadaadkoodii oo min almashaqati waljuuci walwaba taasoo ah maxay tahay awliyada alleh iyo dadkii ambiyada ahaa waxa lagu ibtileeyey lagu imtixaanay ee mashaqada ah rafaadka ah juuca iyo gaajada ah walwaba masaa'ibkii ah oo nabiga alayh salaatu wasalaam aawa caliya bni abi aalib markuu yidhi waa tii la yiri waa xanuunsanya indhuhu ka sheeganaya guriga laga soo hogaamiyo gacanta laga soo qabtay ilaa nabiga loo keenay salawaatu llahi wasalaamu aleyh marka waa imtixaan weeyaan allana subxaanahu wa tacaala man yurid illaahu bihi khayran yusab minhu ilaahay qofku khayr la damcana waa imtixaana sideedaba qofku ilaahay khayr la doonana subxaana wa tacaala oo ilaahay khayr la doonaya waa imtixaana qof walbana qofka kale intuu ka imtixaan badan yahay yaa imaankiisu ka badan yahay maxaa ila rasuulka alayh salaatu wasalaam baa odhanay ashad nnaasi albala ashaddu nnaasi albala alambiya uma almhalu falmhal yumtaxinu rajula calaa qadri iimaanihi sidaas weeyaan qofka waa la imtixaanaya calaa qadri iimaanihi alambiya uma alamhalu falmhal waxa ugu badanna waa ambiyada alleh kadibna qof walba inta ay dhan tahay iimaankiisa rabbi imtixaanaya subxaana wa tacaala iimaankiisa intuu dhan yahay baa rabbi imtixaanaya subxaana wa tacaala qowluhu nabiga aleyh ataasicata cashara waxa weeyaan ta sagaal iyo tobnaad qowluhu nabiga hadalkiisii uu yihi laucطiyana araayata waan siinayaa calamkii raya macnaha waa calam weeyaan calam min aclaami nubuwati weeyaan nebiga alayhi salaatu wasalaam baa bixinaya qof baanan siinayaa buu yidhi ilaahay rasuulkiisa jecel alihii rasuulna ay jecel yihiin waa taskiye weeyaan ta labaatanaad waxay tahay taflatuhu fii caynayh tafluhu nabiga alayh salaatu wasalaam inuu ku tufay fii caynayhi caliy bni abi aalib indhihiisa cilmu min aclaamiha ayضa waxay ka mid tahay nebinimadii waxa ilaahay ku khaas yeelaya rasuulkiisa moxameda salawaatu اllah wasalaamu aleyh weligii dambe indha kama sheeganin caliy bni abi aalib waana tabaruk yaanu nebiga alayh salaatu wasalaam baa ilaahay barakeeyey candhuuftiisa subxaanah wa tacaala ta ko iyo labaatanaad waxay tahay fadiilaةu caliy bn abi aalib radi alahu tacala canhu fadliga uu leeyahay caliy bn abi aalib oo nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi beri waxaan siin doonaa calanka qof allihii rasuul ay jecel yihiin allihii rasuulna jecel isaguna ilaahayna uu ku furanayo subxaana wa tacaala khaybar gacantiisa marka caliy bn abi aalib baana arrintii ilaahay la doonay subxaana wa tacaala athaaniyata walcishiruuna ta labiyo labaatanaad waxay tahay fadlu saxaabati ridwan اllahi tacaala calayhim fii dawkihim tilka alleylati saxaabada ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin fadligooda maxaa yeelay habeenkii oo dhan in ay raarraadinayeen iyo wa shuqlihim ku mashquulitaankooda ay ku mashquuleen can bishaarat alfatx furitaanka khaybar la furan doono qof walbana wuxuu rajaynayay inuu isaga noqdo habeenkii oo dhan baa laysla dhex socday oo la raadraadinayay oo la isweydiinaya tolow yuu noqonayaa cid walbana ilaahay uu ka baryay bal inuu isaga ka dhigo waana bishaaro weeyaan nebigu uu sii tilmaamay salawaatu llahi wasalaamu alayh athaliثaةi wاlcishruuna ta saddex iyo labaatanaad waxa weeyaan alimaanu bilqadr in lagu kalsoonooda oo la rumeeyo qadarka alle subxaanah wa tacaala maxaa yeelay saxaabadii oo dhan oo soo kallahay oo nebiga hortaagan dhammaantood wax baaqdayna aynan jirin ragaan weligood tamanin in ay amiir noqdaan habeenkaa waa tamaniyeen ilaahu yaa kaa dhiga oo cumar bnu khaaab baaba ka mid ahaaba raggii sidaa usoo soo dhaqsaday ee nebiga hor yimid salawaatu ullahi wasalaamu caleyh qadaha iyo qadarka alle maxaa ku dareeray muxuu noqday qof aan meeshaba taagnayn in loo yeero qof aan meeshaba taagnayn in loo yeero nacam sidaas weeyaan iyadoo asbaabta haddana la rabo cali waxaa ka manciyey xanuun buu ahaa radia allahu tacaala canhu arda aaniy athaaliثati wاlcishruuna waxa weeyaan aliimaanu rumayn bilqadari la rumeeyo lxusuulihaa inuu qadarka alle helayo liman qof lam yasc lahaa liyasca lahaa aanan u soconin qof aanan raadsanin oo aanan u soconin oo aanan doonin ayuu meeshiisii ugu tegaya wa mancihaa waxaa laga yaabaa shaygii isaga ahay qadarka ahaa in loo diido caman qof sacaa u sacyiyey qof raadiyey oo doonay oo u sacyiyey in uu waayaa dhici karta ku aanan raadsaninoo gurigiisii iska joogana inay u timaadaa dhici karta soomaalida hore uga maamaahdayna waxay yidhahdeen baadihe nimaan lahayn bay agta allah allah ugu talagalay adigu waxaa doontaba ku sheeg alraabicati walcishruuna tan afar iyo labaatanaad waxa weeyaan aladab can qawlihi adabta weeyaan can qawlihi laga edebsanayo saxaabada siday uga edebsan jireen ridwan allahi tacaala calayhim ajmaciin iyo nebiga alayh isalatu salaam sidii u edbinaya qowlkiisii nebigu yihi salawaatu اllah wasalaamu aleyh alى rislik aayartaada alkhamisaةi wاlcishruuna waxa weeyaan addacwaةu ilى اlislaami qabla اlqitaal in islaamka loogu yeero intaanan lala dagaalamin dagaalba intuusan dhicin in islaamka loogu yeero nebiguna sidaasay ahayd salawaatu اllah wasalaamu aleyh caadadiisa caadadiisa taasay ahayd mucaad markii la dirayay waxaa la yihi awal ma tadcuuhum ilayh alislaam atawxiid qowm ahlkitaaba u tegeysaa waxa ugu horeeya islaamka ha noqdo cali bn abi aalib baa la diraya intaadan dagaal qaadin islaamka ugu yar saasayna ahayd caadadii nabiga salawaatu ullahi wasalaamu aleyh hadduu qoom u tago marka hore in loo bandhigo bal islaamki inuusan gaarin baa dhici karta inuu gaarayo si khaldan u gaaray baa dhici karta waxaa dhici karaysa intaasoo shay si shubhada ayada a ah loo zuuliyo marka waa in islaamkii loo bandhigo weeyaanoo loogu yeero intaan lala dagaalamin asaadisati wاlcishruuna waxa weeyaan annahu mashruucu liman dacaw qabla dalika waqutiluu dagaalkii mashruuc weeyaanoo waa lala dagaalamayaa liman qolo ducu loogu yeeray qabla dalika intaa horteed ama aana waqutiluu lala diriray qoladan dagaal baa naga dhexeeyey horaa islaamka loogu sheegay waa diideen dagaal baa markaa waxay sugayaan uu yahay haddii inta loo loo yeeray dagaal laisku qaaday oo la kala tegey haddana waa la dagaalami karaya dhib male la dhihi maayo mar labaad islaamka ha loogu yeero ee muhimaddu waxa weeyaan marka hore in loo bandhiga islaamka asaabicati wاlcishruuna waxa weeyaan addacwaةu bاlxikma dacwadu iyo yeeritaanka islaamka nafahanteedaa xikma ah labada qof waxaa laga yaaba iyagoo dadka ilaahay diintiisa ugu yeeraya inay laakiin haddana dadku usoo kale istaagi og yihiin oy sababtu tahay kanna asaaliibtii iyo dacwada iyo ludfiga isticmaalayo iyo qofkan isagaa ciriiriga u dadka gelinayo aad bay u kala fog yihiin sidaa darteedaa laga yaabaa marka inay ku kala dhowaadaan dadka quluubtoodii waxa la doonayo qofka daaciga ah waa tabiib weeyaan quluubta dadku daweynaya waxa loo baahan yahay marka dadka quluubtoodii uu daweynaya inuu kalsooni ka haysto taasina waxa weeyaan luطfi iyo liin in loo dhimriyo in loo dhimriyo nin la oran jiray humama bni athal almuraadi humama bna athal radi allahu tacala canhu arda waagii dambe saxaabi weeyaan nin oday buu ahaa kaaba qabiil u ah qabiilkiisii waa lasoo qabtay dagaalkii duulaankii baa lagu soo qabtay nebiga alayhi salaatu wasalaam amar buu ku bixiyey in masaajidka lagu xiro tiir ku yaala halkaasaa lagu xiray raashinkaa loo keenaa waa la siiyaa waa laga furaa kadibna waa lagu xiraa dadkoo tukanayuu arka hawshii o dhan buu arka canaad buu u diiday inuu soo islaamo maalintii koowaad iyo maalintii labaad iyo maalintii saddexaad intaa diinta alle waa loogu yeerayay maalintii afraad baa nebigu yihi alayhi salatu salaam bal ka furfuro faraha ka qaada xorriyadiisii markuu helo uu arkay wax ku khasbaya inaynan jirin ayuu laba geed markuu ka soo wareegay cabaar taagtaagnaabu nebigu u yimid waa isdhiibe waa islaamay nebigu u yimid alayhi salaatu wasalaam waa isdhiibe taasina waxa weeyaan nebiga alayhi salaatu wasalaam wa inaka lacalaa khuluqin caiim nebiga alayhi salaatu wasalaam <coughs> sida akhlaaqdiisa ahayd bay kutusinaysaa allana uu tilmaamay subxaana wa tacaala sidoo kale addacwatu waxay u baahan tahay alxikma liqowlihi baana u daliila sala allahu alay wasalam uu yidhi akhbirhum bima yajibu calayhim oga waran waxa waajib ku ah war haddaad islaamtaan shaygaasaa waajib idinku ah waxaasi xaaraam weeyaan waxaan waa laydinka rabaa waxaan waa mamnuuc weeyaan inaad bartid loo baahan yahay inaad bartid ayaa loo baahan yahay athaaminati walcishruunata sideed iyo labaatanaad waxa weeyaan almacrifatu bixaqi illahi tacaala fi lislaam almacrifatu in la yaqaano oo la aqoonsado oo la barto bixaq illahi tacaala ilaahay xaqiisa subxaana wa tacaala fi lislaam maxaa yeele xadiidkii mucaadna waa inagii kusoo aragnay xaqu llahi caza wajala cala alcibaad ataasicati wlcishiruuna ta sagaal iyo labaatanaad waxa weeyaan thawaabu man qof abaalka uu helayo ihtadaa calaa yadihi gacantiisa uu ku soo hanuunay rajulu waaxidun ma aha dad badan baa gacantaada ku soo hanuunay hal qof oo keliya gacantaada hadduu ku soo hanuuno fadliga iyo thawaabka aad leedahay cinda allahi caza wajal lian yahdiya bika allahu rajula waaxida khayru laka min xumri nacam inuu ilaahay adiga sabab kaaga dhigo oo kugu soo hanuuniyo subxaana wa tacaala gacantaada yaa waxay kaaga khayr badan tahay hal qof oo ilaahay gacantaada ku soo hanuuniya ayaa kaaga khayr badan min xumari nicam geeli gudgududnaa sidaas weeyaan waxaa taa la mid ah qofkii gaalka ahay soo islaamay maxaa yeelay ilaahay subxaanah wa tacaala sabab buu kaaga dhigay inuu gaalnimo intuu kasoo tago islaamnimo soo qaato rasuulka caleyhi salaatu wasalaam yarkii yaraa yahuudiga ah deriska la ahaa markuu u yimid isagoo sakaraada nafta ay kasii baxaysa ee uu diinta alle ugu yeeray ee wiilka aabihii dhowray ee uu yidhi atcab abalqaasim ee sidii uu kusoo islaamay nebigu muxuu yidhi ilaahay baa mahad iskale subxaanah wa tacaala aniga sabab iiga dhigay inuu ka badbaada naar nacam qof dhan baad naar ka badbaadinaysaa weeyaan taa waxaa la mida qof muslim aho caasi aho suuqa ku jira in ilaahay adiga subxaana wa tacaala xargaha uu kusoo qabtay sababtaada inuu adiga sababtaada xargihii islaamka dib ugu soo laabtay taa iyadana waa fadli kale weeyaan oo qofkaasi salaad uu tukaday iyo wanaag uu sameeyaa ma jirto ilaa ilaahay subxaana wa tacaala adigu kaaga dhigayaa sabab ajirkii iyo hawaabkii uu sameeyey oo kalaana lagu siinaya maxaa yeelay rasuulka calayh salaatu wasalaam wuxuu ohanaya waman sana fi lislaami sunata xasana falahu ajruha waajru man camila bacdaha min gayri an yunqasa min ujuurihim shaya iyadoon waxbaba lagaa nusqaaminaynin marka qofka waa inuu arrintaa iyadaa hawl ka dhigto weeyaan wa ilaa waxaad ogaataa sideedaba dadku waa ducaad weeyaan ha sheegtaan ama yeenan sheeganin dadku waa ducaad ducaad nebigu calayhi salaatu wasalaam waatuu lahaa cala abwaabi jahannam qola albaabada jahannamo taaganoo dadka ugu yeeraya kaalaya kaalaya dad ku haya qolana albaabaday jannaday taagan yihiin oo dadkay u yeerayaan labadaa mid unbaa tahay marka adigu isfiirikaa tahay haddaba athalaathuunata soddonaad waxa weeyaan alxalfu cala alfutyaa in lagu dhaaran karayo fatiyad futyadii weeyaan iyo jawaabtii la bixinayey ee laga jawaabayay baabu tafsiiri tawxiidi wa shahaadati an laa ilaaha ila allah wa qowli اllahi tacaala ulaa'ika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiilata ayuhum الآية وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية وقوله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله باب تفسير وحو باب يهي إن لعديو التوحيد إن لعديو إيو وشهادة إن لعديو كمرخاتك عتانك أن لا إله إلا الله ألم ويألك له حق لو عبدا إنو سنجرين إن يدنا لعديو وqowli اllahi tacaala iyo alle hadalkiisii uu yidhi ulaa'ika aladiina yadcuuna ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa yadcuuna alla baryayaan yabtaguuna raadsanaya oo doonaya ilaa rabbihim rabbigooda xaggii alwasiilata dariiq ayuhum koodii aqrabu dhow ilahay subxaanah wa tacaala dariiqa loogu dhowaadaana waa cibaadadiisa weeyaan iyo tawxiidka ugu horeeyo alaaya waqowlihi tacala alle uu yidhi waid qaala ibraahimu wadkur xus id wakti qaala ibraahim uu yidhi liabihi aazar uu ku yidhi iyo wa qowmihi reerkiisiiba reertolkiisii ummaddii uu ka dhashay inanii baraaun anigu beri baan ka ahay mima kii tacbuduuna aad caabudaysaan ila aladii kii mooye fataranii aniga i abuuray allah i abuuray mooye wixii ka soo haray arbaab oo dhan beri baan ka ahay iyo wa qowlihi tacala uu yidhi subxaana wa tacaala ittakhaduu way yeesheen axbaarahum culamadoodii yuhuudeed weeyaan wa ruhbaanahum axbaar waxaa la yidhahdaa culimada yuhuudeed kuwa rabaayiga maanta aynu ku magacawno weeyaan wa ruhbaanahum iyo ruhbaantoodii culamadii suufiyadeed masiixiyiinta ahaa weeyaan qolooyinkii masiixiyiinta ahaa culamadoodii baa la yihahdaa ruhbaan waa kuwii suufiyada ahaa ee iyagu kuwan hadda katholiga ugu dhow aanu guursanaynin ee kiniisadaha intay galaan dhahaa sidaasaanu ilahay ugu dhowaanayna arbaaban ilaahyay ka dhigteen min duuni illah ilaahye ilaahay ka soo haray bay ka dhigteen subxaanah wa tacaala oo xadiidkai cadiyi baa tilmaamaya aayadda markay soo degatay fii suurati tawba ayaa cadiyu wuxuu yihi rasuulka allow kama aanan yeelanin markaasaa rasuulka ku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh cadiyo culimmadiinu waxay idin yidhaahdaan waa xalaal sow xalaal maydan ohan jirin ha waxay idin yidhaahdaan xaraam yunan ilaahayba xaraam ka dhigane sow maydan ohan jirin waa xaraam ha haddaba cibaadadu maxay tahay buu yidhi nebigu salawatu ullahi wasalaamu caleyh aslu lcibaada waa ataxliil wataxriim weeyaan waxa xalaasha iyo wax xaaraamta ilahay baa iskale subxaanah wa tacaala waxa wax xalaaleeyana waa alleh waxa wax xaaraam yeelana waa alle weeyaan kitaabka alle subxaanahu watacaala uu soo dejiyey iyo sunnadiisa waxyiga ahe calaa lisaani nabiyi moxamed inagu soo gaartay sala allahu alay wasalam intaasay xalaal ku yihiin uh, xadiidkii nucmaan ibnu bashiirna waa tu ahaa ina alxalaala bayin wa ina alxaraama bayin wa baynahumaa umuuru kaiira mushtabihaat kaiira baa yaalla laa yaclamahuna kaiiru min annaas faman itaqa shubahaati faqad istabra'a lidiinihi wacirdihi waman waqaca fi shubahaati waqaca fi lxaram xadiidkana fahantiisa wuxuu tilmaamayaa laa yaclamuhuna kaiiru min annaas yani qaliil min annaas iyo cagsiga waxa weeyaan fahmiga laga fahmayo qaliilu min annaas baa garanaya waxaana weeyaan culamadii wa qaliilu min cibaadiya shakuur nacam inamaa yaksha allah min cibaadihi lculamaa kuwa weeyaan ittakhaduu way yeesheen axbaarahum wa ruhbaanahum culamadoodii yahuudiya nasaaraba arbaaban ilaahyo min duuni illahi ilaahay ka soo haray wa qowlihii alle uu yidhi subxaana wa tacaala wa min annaasi dadkii waxaa ka mida man kuwa ka mida yatakhidu yeelanaya min duuni illahi ilaahay sukaydiisa andaadan wada yeelanaya saaxiibo yeelanaya ilahi subxaana wa tacaala wuxuu ugu dhowaada yeelanaya yuxibuunahum ay jecel yihiin ka xub illaahi ilaahay jacaylkiisa oo kale ilaahay jacaylkiisa oo kale ay jecel yihiin alaaya wa fi saxiixi waxaa ku soo arooray can inabiyi sala allahu alayhi waalihi wasalam nabiga alle iyadoo laga warinaya annahu qaala inuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah kelimada alle xaq lagu caabuda ma jira aan ilaahay ahayn wa kafarana ku kufriya maa yucbadu bimaa yucbadu wax allaala waxa la caabudo oo min duuni illahi ilaahay sokaydiisa ah wax allaala waxa la caabudo ilaahay sokaydiisa ahna ku kufriya xaruma waxaa xaaraam noqonaya maaluhu maalkiisa iyo wa damuhu dhiiggiisaba waxaa xaaraam noqonaya maalkiisa iyo dhiiggiisa wa xisaabuhu cala allah xisaabtiisuna alla dushiisay ahaanaysaa caza wajal washarcu hadihi tarjama maa bacdaha min alabwaabi waxa weeyaan fiihi akbaru lmasaa'il waahima waxaa ku sugan baabkan isaga ah masaa'il aad u waaweyn waxaana ugu muhiimsan waxay tahay wahiya tafsiiru tawxiid inaynu ogaano tawxiidka wuxuu yahay wa tafsiru shahaadatina inaynu ogaano iyo wa bayaaniha biumuurin waadixa umuur waadixa lagu cadeeyey minha waxaa ka mid a ah, alaaya fi suurati lsra oo ah ulaaika aladiina yadcuuna yabtaguuna ilaa rabbihim alwasiila aayadda iyadaabaa ka mid ah bayana fiiha waxaa lagu caddeeyey gudaheeda alradd cala almushrikiin mushrikiinta in la radiyo aladiina kuwaasoo yadcuuna asaalixiin iyagu baryayaan saalixiintii saalixiinta baryaya wax allaaliyo wixii saalixiin baryana waa la mid weeyaan awliyadan la baryayo sheekh cabdiqaadir aljilaaniga lagu hayo iyo wixii la mida ah waa la mid un weeyaan maxaa yeelay bayaanun ana hada huwa shirku lakbar aayaddu waxay inoo caddaynaysaa taasi inay tahay shirku lakbar ayay inoo caddaynaysaa wa minhaa waxaa ka mid a aayatu bara'a aayaddii suurat lbara ku soo aroortay bayana fiiha alla wuxuu ku caddeeyey gudaheeda an ahla alkitaab ittakhaduu axbaarahum warubbaanahum arbaaba min duuni illah inay culammadoodii ka yeesheen ahlulkitaabku arbaab ilahay ka soo haray subxaanah wa tacaala wa bayana wuxuuna caddeeyey anahum iyagu lam yu'maruu ila bian yacbuduu ilahan waaxida inaan la farin ilaa inay ilaahay caabudaan mooye subxaanah wa tacaala maca tafsiiriha iyadoo la cadeeyey tafsiirkeeda aladi laa ishkaala fiihi tafsiirkaasoo wax shaki uunan ku jirin wax qumuud ah iyo wax mugdi ah iyo wax inaba ha yaraatee daldaloola uunan ku jirin oo la cadeeyey weeyaan طaacaة اlculamaai wاlcubaadi fi lmacsiyati taasoo ah maxaa weeye tafsiirkeedu طaacaة اlculamaa culamadii oo la aطeeco wاlcubaad raggii zuhaada ahaa ee caabidiinta ah ilahay iska caabudayay oo la aطeeco maxaa lagu aطeecaya fi lmacsiyati macsiya in lagu aطeeco weeyaan liiddicaahim iyah sheegashada ay sheeganayaan in lagu aطeeco in lagu aطeeco kuwan marka qubuuraha ka agdhow oo dhan waa la mid weeyaan baabkaasay soo gelayaan wax allaaliyo wixii qubuuraha ka agdhow ama ha lagu dawaafo ama carada ha laga qaato ama ha la barakaysto ama hala ziyaarto iyo wixii la mida ama hala yidhahdo toddoba mar qofkii yimaado qof soo xajiyu la mid yahay iyo wixii la mida kulli waa isku baab weeyaan asnaamtaa la dul dawaafaya waxuma dhaamaan wa minhaa waxaa la mida qowluhu alkhaliili calayhi asalaam nabiy ibraahim hadalkiisii lilkufaari markuu ka hadlayey uu yidhi inanii baraau mima tacbuduuna anigu beri baan ka ahay wax allaaliyo waxaad caabudaysaan ila aladii fataranii ka un baanan beri ka ahayn allah ay abuuray subxaana wa tacaala wixii ka soo haray oo dhan beri baan ka ahay fastahnaa min almacbuudiin waxa la caabudo oo dhan wuxuu ka soo soocay rabbahu rabbigii buu ka soo soocay wadakara subxaanah allana wuxuu tilmaamay ana hadihi albara'a wa hadihi almuwaalaat alla wuxuu tilmaamay subxaanah wa tacaala beri noqoshada iyo xiriirintaasi hiya tafsiru shahaadati an laa ilaha illa inay tahayba laa ilaha illa allah macnaheeda faqaala rabbi wuxuu yidhi kelimadaa nabiyullaahi ibraahim ila aladii fataranii uu yidhi inanii baraau mima tacbuduun anigu beri baan ka ahay wax allaaliya waxaad caabudaysaan wax allaaliya waxaad caabudaysaan beri baan ka ahay buu yidhi waxay la macno tahay laa ilaaha inuu yidhi ila aladii fataraniina waa ila allah marka waa nafyigii iyo ihbaatkii kelimatu tawxiid ay ka koobnayd ayuu nabiy llahi ibraahim la yimid rabbina subxaana wa tacaala kelimadaa naf ahaanteeda muxuu ka dhigay ilahay qur'aanku inooga warramo wuxuu odhanayay wajacalaha kalimata baaqiyata fii caqibih alle wuxuu ka dhigay subxaana wa tacaala wajacalahaa waa yeelay rabbi kelimatan erayb ereygaa wuxuu ka dhigay kelimad buu rabbi ka dhigay baaqiyatan baaqi noqota fii caqibihi ciribtiisii dambe kelimad waxay noqotay mutawaarith oo ummadihii ay iska dhaxlaan in allaaliyo intii nabiyullahi ibraahim dhaxashay oo dhan diintiisii kelimadaasi iska dhexlayeen lacallahum yarjicuuna dadkuna waxay mudan yihiin inay u laabtaan wa minhaa waxaa ka mid a aayat lbaqara aayaddii suuratu lbaqara ku jirtay ee fi lkufaari aladiina qaala allahu fiihim gaaladii alle uu u yidhi subxaanah wa tacaala wamaa hum bikhaarijiina min annaar kuwa naarta laga saaraya maba ahaba rabbi uu yidhi dakara anahu maxaa yeelay rabbi wuxuu sheegay subxaana wa tacaala sababtay ku muteen inay tahay ahaanshahooda ay yihiin yuxibuuna inay jecel yihiin andaadahum kuwa ilaahay ay la wadaajinayaan inay jecel yihiin ka xub illahi ilahay jacaylkiisa oo kale jacaylka alle oo kale inay jecel yihiin fadalla calaa annahum taasi waxayna tusinaysaa ahaanshahooda inay yihiin yuxibuuna allah kuwa ilaahay jecel xuban caiima xubi weyn inay ilaahay jecel yihiin oo xubigaa weyna ilaahay u hayaan inay awliyadoodiina u hayaan marka labadii xubi inay yihiin laba xubi aad aad iyo aad u weyn qalbigooda ku weyn jacaylkii ilaahay subxaana wa tacala iyo jacaylkii awliyadooda isku mid noqday marka waa isla egyahay weeyaan ma aha inay kuwani u jecel yihiin dad wan wanaagsan oo saalixiin inay yihiin laakiin ay og yihiin inay makhluuq yihiin waxna aynan u tari karaynin waxna anfici karaynin dhibna u geysan karaynin makhluuqaasna inay ka mid yihiin ma aha sidaa keliya bal jacaylkoodii wuxuu gaarsiinaya ilaahay la mid dhigaan subxaana wa tacala yuxibuunahum ka xub aw ashadda xubanna waa tii aayaddii kale ahay ama ilaahay jacaylkiisa subxaana wa tacaala mid ka daran bayba jecel yihiinba ka xub illaahi waa taa weeyaan ilahay jacaylkiisoo kaley jecel yihiin markaasaa alle subxaana wa tacaala inooga waramay walam yudkhilhum fi lislaami jacaylka ilaahay u qabaane weynanka badanna walam yudkhilhum muunan gelinin fi lislaam islaamka sababtiisii kumaynan soo gelin fakayfa biman axaba nidda haddaba say noqonaysaa xaaladda qofka jeclaada annidda wadayga ilaahay loo yeelayo subxaana wa tacaala akbar min xub illahi ilahay jacaylkiisa mid ka weyn fakayfa say noqonaysaa xaalada liman qof lam yuxib ila nidda waxda aanan jeclayn nidigaa iyo shirkiga ilaahay uu samaynaya mooye wax kale aanan jeclayn oo walam yuxib allah ilahay aanan jeclayn subxaana wa tacaala wa waxaa ka mida waxaa laga faa'iidaysanaya qowluhu sala allahu alay wasalam uu yidhi man qaala laa ilaaha ila allah qofka yidhaahda laa ilaaha ila allah oo wakafara bima yucbadu ku kufriya wixii lagu caabudayo min duuni illahi ilahay sukaydiisa xaruma maaluhu maalkiisiiba xaaraam noqonaya wadamuhu baa xaaraam noqonaya wa xisaabuhu cala allah qof allaaliya qofkii yidhaahda laa ilaaha ila allah oo ku kufriya wax allaali wixii ilaahay ka soo haray subxaana wa tacaala oo la caabudo wax allaaliya waxa la caabudo ilahay sukaydiisana ku kufriya subxaana wa tacaala waxaa xaaraam noqonaya qofka isaga maalkiisa waxaa xaaraam noqonaya dhiiggiisa xisaabtiisuna alle xaggiisa ay ahaatay subxaana wa tacaala meesha macnaheedu waxa weeyaan in laga dhowrsado qofka hadduu laa ilaaha ila allah yidhaahdo laa ilaaha ila allah hadduu yidhaahdo macaasida kale uu la imanayo waa goonideeda oo waxay noqonaysaa wa xisaabuhu cala allahi tacaala xisaabtiisu alla dushiisay ahaatay subxaana wa tacaala yarxamuk allah nebigu wuxuu noo raaciyey salawaatu ullahi wasalaamu aleyh xaruma damu waxaa xaaraam noqonaya dhiiggiisa fudaydsiga la fudaydsaday dadka muslimiintii dhiiggooda oo la daadiyo wax aad iyo aad u weyn weeyaan maxaa yeelay xadiidkii cabdullahi bni camr bn alcaas ee sunanka ku sugnaa saxiixana ah rasuulka alayh salaau wasalaam wuxuu odhanaya lazawaal dunya ahwanu cala allahi min safi dami imri'in muslimin safkii dam imri'in muslim lazawaal dunya addunyadan oo dhan oo zuusha addunyada waa maxay waman fiiha weeyaan adduunyadan iyo waxa saaran oo dhan oo cagta la mariyo o la baabi'iyo lazawaal dunya ahwan yaa ilaahay agtiisa kaga fudud subxaanah wa tacaala ilaahay agtiisa subxaanah wa tacala haddii la isgarab dhigo qof muslima dhiiggiisii oo la daadiyo iyo adduunyadan iyo waxa gudaheeda ahday oo la zuuliyo alle wuxuu leeyahy subxana wa tacaala dunyadan iyo waxa gudaheeda ahda hala zuuliyo maxaa yeele qofka muslimkaa ilahay agtii qiimo ku leh lazawaalu dunya ahwan yaa ku fudud weeyaan cinda allahi caza wajal min safi dami imra'in muslimin safki dami imra'in muslimin in la daadiyo qof muslima dhiiggiisa aad bay u adagtahay ilahay agtii subxaana wa tacaala innagana wax walba ay nagala fududahay inagana wax walba ay nagala fududahay in adduunyadan la burburiyo oo la baabi'iyo oo dabiya dacalba la baabi'iyo waxaa gudaheeda ku noolo la baabi'iyo yaa ilahay agtii la fudud subxaanah wa tacaala dembiga noocaasa inaad la timaado iyo inaad qof muslima adoo dilay dhiiggiisii aad la timaado maalinta qiyaamaha waxaa culis qof muslima dhiiggi adoo la yimid qofka muslimka ah hadduu yaraahdo laa ilaaha ila allah xaraam weeyaan xadiidkii usama ayaa u daliila fi saxiixa ku soo arooray qataltahu bacda an qaala laa ilaha illa allah fi macrakati alqitaal fi macrakati aljihaad ninkii laa ilaha illa allah yiri iyadoo la dagaalamayo ee intaasoo muslimiina laayay markuu usaame ka takhallusay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi aqataltahu bacda an qaala laa ilaha illa allah miyaa dishay markuu yiri dabadeed laa ilaha illa allah ee rasuulka allow intaasoo muslimiinu laayay ninkana laa ilaha illa allah waa ku gabanayay qalbi kama ahayn rasuulka allow hallaa shaqaqta qalbah oo maxaa qalbigiisa u dilaacin weysa ood u ogaan weysa inay dhab ka tahay in kale saasuu nabiga ku yidhi salawaatu llahi wasalaamu caleyh qofka hadduu laa ilaaha ila allah yidhaahdo xaraam weeyaan marka in la dilo ma banaana laakiin nebigu wuxuu raaciyey salawaatu llahi wasalaamu caleyh wa xisaabuhum cala allah oo ah macnaheedu hadduu qof muslima dilo waa loo dilaya hadduu qof muslima dilo waa loo dilaya hadduu yahay qolooyinka ilahay tilma xisaab allaaliya xisaabta shareecada islaamku ay tilmaantay waa loo dilaya dunuubta qaarkeed hadduu la yimid isla markaana shareecada islaamku ay qabtay in la dilo waa la dilaya sida saaxirka waa iman doonaa waa la dilaya salaadii buu diiday inuu tukado islaamnimadii waa ka baxay waa la dilaya saaxir weeyaan sixirkiisii baa caddaatay inuu saaxir yahay waa la dilaya shareecada islaamka wahaakada laakiin muslim weeyaanu bidcu la yimid darteedaan u dilayaa ma banaana muslim weeyaanu bidcu la yimid darteedaan u dilayaa ma banaana waa in loo cadeeyo waa in la bayaaniyo bidcada qaar baa la dilaya qofkii ay banaan tahay qaar baynan inaan banaanayn qaar baynan inaan banaanayn in la dilo oo in wax loo cadeeyo ama in la xabsi la geliyo wixii lamid ay tahay laakiin shubha timid darteed aan u dilaya qofkii maya ma banaana ma banaana hadduu suufi yahay oo qubuurihii ku dul ictikaafayo ha loo bayaaniyo ha loo cadeeyo in la dilo laakiin maya hadduu diido ha la handado waa lagu dilaya ha la yaraahdo ha la handado oo shareecada islaamku saasay qabtay calaa ayati xaal laakiin in la banaysto dhiiggii maya ma banaana ma banaana qofka muslimkaa dhiiggiisu qiimuu leeyahay qofka muslimka dhiiggiisu qiimuu leeyahay lamana banaysan karayo shubha darteeda timid in looma banaysan karo qofka muslimkaa dhiiggiisa waxisaabuhum cala allah wa hada min acdami ma yubayinu macna taasina waxa weeyaan waxa ugu weyn ee noo cadaynaya qowlkii ah, laa ilaaha ila allah fainahu lam yajcal italafuda biha in iyada keligeeda laysaga dhawaaqo nebigu muunan ka dhigin caasiman lidami dhiigga mid ilaalinaysa walmaali iyo xoolihiiba bal walaa macrifata macnaaha maca lafdiha bal nebigu alayh salaatu wasalaam walaa macrifat muunan ka yeelin aqoonta macnaaha iyo maca lafdiha qofka waa in markuu laa ilaha ila allah yidhaahdo laa ilaha ila allah waxay leedahay awaamir waxay ku farayso oo ugu horeeyo tawxiidkii inaad ilaahay u saafi yeeshid subxaana wa tacala u barax tirtid waxyaabay kaa reebaysaa oo lagu leeyahay waa mamnuuc waa xaraam waxaana waa inaad ka fogaataa waxaana waa inaad ka fogaataa hadduu qofka markaa waxyaabahay reebaysa iyo waxyaabahay faraysa iyo wixii la mida dunuubtii noocaasoo kale uu ku soo dhaco xaqeedii weeyaan xisaabuhum cala allahi weeyaan umirtu an uqatila الnas xata yashhaduu an la ilaha ila اllah وana muxameda rasuul اllah وyuqimu الصلاة وyu'tu الزakاة faإida facaluu dalik mxuu aha xadiidka caصmuu mini dimahum وamwaalهm ila bxaq الإسlاm وxisaabuhum calى اllahi taعaalى xisaabuhum calى اllahi taعaalى waa la dilaya umirtu an uqatila الnas xatى yashhaduu an la ilaha ila اllah ana muxameda rasul وyuqimu الصلاة wayutu zaka hadduu salaadii diida laa ilaha illa u yiri kafir weeyaan waa la dilaya hadduu laa ilaha illa yiri salaadiina la yimid zakadii uu diida waa la dilaya nacam wixii intaa ka dambeeya waa in loo bayaaniyo loo caddeeyo isagoo awooda hadduu shareecadii islaamka ahayd nacam umuuro badan baa jiro sidaasoo kale qofka loo dilayo saaxir buu noqda waa la dilaya qof buu dilay waa loo dilaya wahaakada bal wala alqraara bidalik arrintaa oo la qira xitaa bal wlaa kwnihi laa yadcuu ila اllaha waxdah la shariika lah bal laa yaxrumu maaluhu wadamhu xata yadiifa ila dalik bal wuxuu yidhi sheekhu laa yaxrum xitaa xaaraam noqon mayso maaluhu wadamuhu xoolihiisi iyo dhiiggiisii xaaraam noqon maayaan qofkii muslimka ahaa xataa yudiifa ila dalika laa ilaha ila allah intuu kala lamaaninayo alkufra bima yucbadu min duni illah oo ah qeybtii labaad ila allah ilaahay keliya waa inay u saafir noqotaa laa ilaaha oo ah wax allaal wixii ilahay ka soo harood inkirto iyo qaybtii labaad oo ah ila allah nacam fain shaka aw tawaqaf haddii xoogaa qofku shaki yaro galay aw tawaqafa ama xoogaa jahli baa galo waa ka yara istaagay lam yaxrum maaluhu wadamuhu haddii loo caddeeyo loo bayaaniyo wax kasta loo sheego lam yaxrum maaluhu wadamuh hadduu yidhaahdo maya anigu wax kasta oo la sheegaba qabrigan xaggiisa inaan u tukado ka zuuli maayo inaan baryo ka zuuli maayo wixii la mida iyo hadduu u haystaba inuu ilaahay subxaana wa tacaala wax la wadaagaba lam yaxrum maaluhu wadamuh xaraam noqon maayo xoolihiisa iyo dhiiggiisaba fayaa lahaa min mas'alatin ma acdamahaa waajalahaa buu sheekhu yidhi maxaa yaa lahaa min mas'alatin maxaa ahaaday mas'alo oo ma acdamahaa ka weynan badan maxaa weynan badiyey waajalahaa aad iyo aadna u weynan badiyey acdam iyo ajala waa isku macno weeyaan af soomaaligu weynankii cadamadii un weeyaan wya lahu min bayaanin waadixin ma awdaxa ya lahu min bayaanin caddayn maxaa ka ahaaday ma awdaxuhu maxaa ka caddayn badan wa xujatin maxaa xujo oho ma aqطacahaa lilmunaasacati dooda ka goyn badan dood maxaa ka goyn badan maxaa yeelay naskaas in la dul istaago un weeyaan siduu yahay loogu dhaqmo baabu wuxuu u baab yahay min ashirki shirkigii waxaa ka mid a labsu اlxalqati wاlkhayطi wanaxwihima lirafci اlbalaa'i aw dafcihi وqwl الlahi tacaalى qul afara'aytum ma tadcuuna min duni اllahi in araadaniya illahu bdurin hal huna kaashifaatu durih in la xirto xalqadii iyo wlkhayti xarigii wixii gacanta lagu xiranayey iyo wixii la mid ah ama luqunta la gashanayey wanaxwihima iyo wixii la mid ah oo maxaa loo xiranaya lirafci اlbalaa'i balaayada in lagaaga kor yeelo aw dafcihi ama in lagaaga celiyaba balaayo soo socota balaayo ku haysata in lagaaga kor qaado ooyan ahayn kugu soo socota in lagaaga dafciyo oo lagaaga celiyo wa qawli llaahi tacaala oo la caddeeyu u baab yahay qul afara'aytum qul waxaa ku dhahdaa hoy qolooyinkiinan mushrikiineed afara'aytum bal iiga warrama ma tacbuduuna maa tadcuuna waxaad baryaysaan min duuni illahi ilaahay sukaydiisa waxaan aad baryaysaan ilaahay sukaydiisa in araadani اllahu hadduu ilaahay ila damco bidurin dhib ilahay hadu dhib ila damco musiibo ila damco masaa'ibkiisa ka mida hal huna ma yihiin kaashifaatu kuwa faydi kara durihi dhibkiisa qabrigan maanta aynu dul joogno qabrigii sheekh cabdulqaadir weeyaan balaayaa ilaahay kugu imtixaanay sheekh cabdulqaadir intuu soo kaco ma kaa qaadi karaa waa maya maya kaama qaadi karo aw munsikaatu raxmatih ilaahay baa nimco kula doonay intuu ku yimaado aroor ma kaa qaadan karaa maya awood ma leh maxaa marka ka baryaysaa isaga haddaba allihii ku siiye bixiyey ama musiibadan keenay maad beridid isaga kaa qaadi kara ama ku siin kara nimcadan aad ladahay وعn عمrان بن xusayni waxaa laga warinaya radي الlه taعalى عnه أن النaبy slى الlه عlيه وaلiه وsلم rأى رajuلا في yadih xalقة min صفr صفrin faqaala nabiga calayhi salaatu wasalaam baana wuxuu ku arkay nin gacantiisa calig ku guntan weeyaan markaasuu wuxuu yidhi maa haadihi oo tani maxay tahay markaasuu wuxuu yidhi min alwaahina faqaala nebigu wuxuu yidhi salawaatu اllah wasalaamu aleyh anzichaa sii buu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam fainahaa iyadu laa taziiduka kuu ziyaadin mayso ilaa wahnan dacfinimo mooye taagdarri mooyaane tabardarri mooyaane wax kale kuu ziyaadin mayso fainaka adigu low midta haddaad ku dhimatid wahiya calayka adigoo qaba haddaad ku dhimato ma aflaxta abadan weligaa liibaani maysid geerida dabadeed weligaa ma liibaanaysid maxaa yeele shirki weeyaan waa shirki weeyaano weligaa ma liibaanaysid nebigu calayhi isalaatu wasalaam baa arkay xariggaa uu gacanta ku qabay wuxuuna u xirtay waxay ahayd balaayo inuu ka difaaco ama masaa'ib ku soo socda in laga difaaco ama balaayo haysataba in laga rafciyo ama balaayo haysataba in laga rafciyo taa waxaa la mida ah waxyaabahan dadku ay meelaha ku guntaan ama xarigan awliyadu eh, xaggooda inta qubuuraha dadka markay tagaan loo qaybinaya laleeyahy hala xirta iyo wixii la mid ah waxaasoo dhan baa la ah mushrikiintuna aad bay u yaqaanaan waxyaabaha noocaas oo kale ah rawaahu axmed baa wariyay biisnaadin laa ba'sa bih xadiidka waxaa warinaya ibnu maaja ibn xibaan waa soo saaraya abaraani waa warinaya mucjam alkabiirka imam cabdirazaq iyo ibn abi shayba musanifkooday ku warinayaan xadiidkuna waa xadiid xasan ah weeyaan sheekh naasir waa daciifinaya xadiidkan isagaa fii silsilat alaxaadiid adaciifa juska saddexaad markuu ka warramaya sagaashan iyo siddeed safxada ah raqamkiisu uu yahay kun iyo labaatan iyo sagaal waa ku daciifinaya cilona wuxuu oga dhigay laba ciladood cilo ka mid ah way zuushay maxaa yeeley nin la yidhaahdo mubaarak ibnu fadaala oo mudalis ah baa warinayey ciladaasi way zuushay maxaa yeele xadiidku duruq tiro badan buu ku yimaadaa dariiqaas aanan ahayn ariiqa dariiqaanan ahayn buu ku yimaadaa xasan xasanulbasrina looga wariya can cimraan bni xusaynin sidaas weeyaan cilada kale ah cimraan bni xuseyn waxa ka warinaya waa xasan xasan xasanulbasri ma ka maqlay cimraan bni xusein mise kama maqlin masaladaa weeyaan masalada hartay sheekhan uu ku daciifiyey raxmat ullahi tacaala caleyh laakiin xadiidkan isagaa wuxuu leeyahay shawaahid tiro badan oo waxaa shaahid u noqonaya xadiid abi umama xadiid abi umama ayaa shaahid u noqonaya sidaa darteeda sheekh cabdulqaadir naawd markuu ka warramayay uu xasaniyey xadiidkan isagaa imaamu xaakim raxmat ullahi tacala aleyh musnad markuu kusoo saaraya mustadragiisa waa saxiix yeelaya imaamu dahabina waa ku raacaya xadiidku shawaahidiisa ayuu ku noqonaya xasan in sha allah sidaasuu noqonaya maxaa yeeley shawaahid tiro badan buu leeyahay walahu wuxuu warinayaa imaamu axmed can cuqbata bna caamir ka warinaya radia allahu tacaala canhu marfuucan xadiid nebigu u rafcinayo oo uu leeyahay nebigu salawaatu اllahi wasalaamu aleyh man tacallaqa tamiimata falaa atama allah lahu man tacallaqa qofka guntada weeyaane xirta tamiimatan qardhaastii ama xirsigii dheh falaa atamahu allah falaa atama allaahu lahu ilaahay uma taam yeelo waxba iyadaa uu qabo darteedaan ilahay waxba ugu taam yeelaynin rawaahu axmed baa warinaya biisnaadin laa ba'sa bihi xadiidkan sanadkiisu ba'si male buu yidhi xadiidkan isagana imaamu axmed baa warinaya ibn xibaan waa soo saaraya saxiixiisa imaamu abranina mucjam ku warinaya abu yacla musnadkiisu ku warinaya imam albayhaqina suna lkubra xaakimna waa warinaya xaakim waa saxiix yeelaya imam dahabina waa ku raacaya taxaawina waa warinaya xadiidkan isaga ahna waa saxiix weeyaan xadiidkan isaga ahna waa saxiix weeyaan maxaa yeelay shawaahidiisa iyo mutaabacaadkiisa dhammaan xadiidka horeunan la mid yahay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh man tacallaqa qofka xirta tamiimatan qardhaastii iyo xirsigii ama gacan ha ka xirto ama garabka ha ka xirto iyo cududdii ama qoortii ha ku xirto meelay ahaataba qofka xirta ilaahay o subxaanah wa tacaala uma taam yeelo habaarna way tahay waana xaqiiqo jirta laba nooc bay noqotaa nooc ka mida bilikhtilaaf weeye cinda alculamaa hal noocun weeyaan khilaafka meeshuu ka taagan yahay cabdullahi bni camr bni caas ayaana laga hayaa arrintaa iyada ah jamhuurtu laakiin waa ku khilaafeen oo cabdullahi bni mascuud uu ugu horeeyo iyo keyrkiisaba waynu u tegi doonaa baabkeedaynu ugu tegeynaa oo waxa weeyaan haddii qardhaastu ay tahay waxaanan kitaab ilaahay ahayn subxaanahu wa tacaala ma bannaano xaraam weeyaan waxa maanta qardhaas ah ama xirsiga waxa lagu magacaabo waxay u badan yihiinna waxaan kitaab ilaahay ahayn weeyaan xuruufo sii kala jeeda iyo arqaamna raqamyo ah iyo magacyo laysku dardaray ilaahay isimkiisana dhinac looga qoray waxay ahaataba waxyaaba noocaas oo kale weyan iyo asmaa aadan garanaynin oo ah asmaa shayaatiin iyo wixii la mid ah lagu istiqaao weydiinaya gargaar la weydiisanayo oo laleeyahy qofkan isagaa balaayo ka kori shaydaanow shaydaano ninka qardhaastan ay u xiran tahay ama xirsigan qaba balaayo ka kori la leeyahay gargaar lagu weydiinaya macnaheedu sidaas weeyaan qaadaa lagu leeyahay hayse bahasha ayada maxaa yeele haddaad furfurto intaa un ku qoran wax kaloo ku qoran ma leh intaa un ku qoran aayatulkursiga lagu qoraya ee haafka ah ama suuratulfaatixada lagu qorayo ee bismi illaahi dhinaca ka qoran waa wax dadka muslimiinta lagu khaldayo weeyaan laakiin intaa maxaa weheliya alle isimkiisi iyo aayaadkiisii maxaa daba socda magac shayaatiin baa daba socota haddaad weydiisan waxaa lagu leeya waa magaca malaa'ig weeyaan oad maxaa ku baray magaca malaa'igtan annabigu ogaanin salawatu llahi wasalaamu aleyh noona sheegin talabaad labaad xataa hadday malaa'ig yihiin yaa ku baneeyay magaca malaa'igta inaad ilaahay gargaar ku weydiisatid subxaana wa tacaala iyo magaca ambiyada alle iyo addoommada ilahay saalixiinta ah, ya ilaahiyo subxaana wa tacaala miyaa nid u yeelaysaa waday u yeelaysaa ood leedahay caafimaad baan weydiisanaya may waxaasoo idinma banaana marka hadday tahay laakiin aayaad maxdi ah qur'aan ah ma banaan tahay mise ma banaana oo weliba ay tahay cabdullahi bni camar bni caas baa waxa laga haya awlaadiisa kuwa aanan qaan gaarin isla markaana aanan garan karin inay adkaartii akhristaan intuu u qoro u xiri jiray baa la yidhahdaa taasina waa juhdi iyo dadaal isaga xaggii ka ahday lakiin cabdullahi bni mascuud waa ku diiday arrintaa arrintaa waa ku diidey nebiguna calayhi salaatu wasalaam awlaadda yaryarkaa xasan iyo xuseen iyo awlaadda yaryarkaa waa u akhrin jiray adgaarta oo adgaartu ku akhrin jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu soo dhoweeyo eh, marka la gaaro wakhtiyadii maqribyadii iyo wixii la mid a ayuu nebigu adkaarta ku akhrin jiray salawatu llahi wasalaamu caleyh oo wuxuu odhanaya ducadii ibraahim uu u akhriyo wiilashiisa ismaaciil iyo eh, isxaaq ayaan idiin akhrinaya sidaasuu nebigu ugu akhrin jiray salawaatu wasalaamu caleyh marka inaad awlaadaadii ku akhrisid weeyaane inaad qardhaas oga dhigtid maaha ood u xirtid sidaas weeyaan madhabka jamhuurtu ay qabaan saxiixa ah wa fii riwaayatin waxaa ku soo arooray man tacallaqa tamiimatan man tacalaqa qofka xirta tamiimatan qardhaastii qofka xirta faqad ashraka shirki buu ku dhacay walibn abi xaatim wuxuu warinaya can xudayfa ibn اlyamani radi allahu tacala canhu anahu ra'aa rajula xudayfa wuxuu arkay nin fii yadihi gacantiisa uu ugu xiran yahay khayطun xarig min axuma aathu faqaacahu min alxuma qandho darteedu oga xirtay ama xanuun qabtay dartiibu oga xirtay waxbaa qaniinay ama qandhaa qabatay ama wixii la mida ah qandhada kama kacaha loo xiray qardhaasti weeyaan faqatacahu xudayfe waa ka gooyey xudayfe waa ka gooyey markaasuu watala wuxuu akriyey qowlihi tacaala weeyaan ilahay hadalkiisii uu yiri subxaanah wa tacaala wamaa yuminu akharuhum billah ila wahum mushrikuun wamaa yuminu rumayn maayaan akharuhum badankooda bilaahi ilaahay ma rumaynayaan ilaa hadday rumeeyaan walxaal bay rumaynayaan hum iyagu ay yihiin maxay mushrikuuna kuwa la wadaajinaya ilahay wax ilaahay inay wax la wadaajiyaan subxaana wa tacaala afartan yadaa sanadkeeda xoogaa dacfi baa ku jira maxaa yeelay nin la yiraahdo waxaa ku jira casrata ibn cabdiraxmaan oo aanan ka warinayo xudayfa bn alyamaan xudayfa bn alyamanna lamuunan kulmin marka inqiaacasaa ku jira wailaa sideeda kale waxay taageeraysaa riwaayadihii ka horeeyey ee abi umama iyo ninka la yirahdo cimraan bn xusein iyo cuqba bna caamir iyo wixii la mid ah fiihi masaa'il baa ku jira alula waxa weeyaan tan hore ataqliida adkaynta la adkeeyey fii lubsi alxalaqati walkhayti wanaxwihima limili dalik waxaan dadku ay xiranayaane qardhaasta ama xariga iyo wixii la mid ah athaaniyati ta labaad waxa weeyaan ana saxaabiya low maata wahiya calayhi ma aflax qofka saxaabiga ah hadduu xiran lahaa oo sidaa uu ku dhiman lahaa walow zamankii nebigaba ha jooge ma aflaxa muunan liibaanin maxaa yeel nebigaa yidhi alayh salatu wasalaam ma aflaxt xadiidkii cimraan bni xusein nebigu wuxuu yidhi salawatu llahi wasalaamu aleyh ninkii saxaabiga gacantiisa uu ku arkay fainaka low mitta calayka wa hiya calayka ma aflaxta abadan haddaad dhiman lahayd iyadoo kuu xiran weligaa dambe ma adan liibaanteen fiihi shaahidun arrintaa waxay markhaati u tahay likalaami asaxaabati saxaabada kalaamkooda ay yidhaahdeen ana shirka alasqar akbaru min alkabaa'ir shirkiga yari wuxuu ka mid yahay akbar alkabaa'ir dembiyada kuwa ugu waaweyn athaalithati ta saddexaad waxa weeyaan annahu lam yucdar biljahaala laba weeyaan dadki annahu lam yucdar qofka inaan loogu cudur daaraynin biljahaalati arrinta noocaas kale ah oo macnaheedu ay tahay qofka bii'aduu ku dhashay iyo kaab kaab waa qof muslim ah weeyaan biadina waa bia muslim ah ama qof soo islaamay oo xadiidu cahdin bilislaam ma ah qofka isagaa cudurdaar lagu siin maayo looma cudur weeyaan waxaan aad ku jirtid waa shirki baa la leeyahay sidan haddaad ku dhimatana mushrik baa tahay bilah araabicati tan afaraad annaha laa tanfacu fi lcaajilati bal taduruhu annaha iyadu xirsiga iyo iyo wixii la xiranayey anta waaba la ilbaxayo jeebkaa la gashtaa waladkaaga dhex gashaa lagu leeyahay maxfadada dhex gasho ha iska tuurin sheekhow annaha iyadu laa tanfacu waxba anfici mayso fi lcaajilati dunidan aynu joogno waxba kama anfacayso qofka bal taduruhu way dhibaysaa mhm. maxaa yeeley shirki weeyaan shayaaiin oo dhan baa markaa irid aada oga furan tahay shaydaanka meeshii magaciisaa uu yaallo irid baa oga furan qofkaa isaga u gargaar baa la yidhi inuu ku galo maxaa diidaysa marka inuu ku galo maxaa diideysa qof meelaha looga dhawaadayna ma jiro dadka shuyuukhda lagu tilmaamaya xirsiyada xirana looga dhawaaday ma jiro ilaa shaydaan waa gala maxaa yeelay isagaa marka horeba laleeyahy u gargaar isagaa la leeyahay u gargaar marka arrimaha laga fogaado xirsi xirsi xir wax lagu magacaaba ma jiro oo qofka gacanta uu ku qaato ama loo xiro ama gurigiisa dhiga la yiraahdo iyo wixii la mid a ah, ilaa albaab shaydaan baad isku furtay liqowlihi nabigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam ninkii uu ku yiri weeyaan laa taziiduka ku ziyaadin mayso ilaa wahnan wahni iyo taagdarriiyo daciifnimo mooyaane diintaadii iyo awooddaadii iyo iimaankaagii iyo qalbigaagii iyo nafsiyan ba ood u dhimanaysaa weeyaan nin buu kow maxaa la yidhi boqoli kuu talise maalinba meel ku day weeyaan alkhamisati tashanaad waxa weeyaan alinkaar in la inkiro bitaqliidi calaa man facala dalik bitaqliid adkayn calaa man qof facala dalika arrinkaas sameeyey in lagu inkiro la adkeeyo oo la yidhaahdo arrintan iyada ah wax xun weeyaan xudayfana waaba jarayba bahalki isaga cabdullahi mascuudna sidaasoo kale waa ka gooyey reerkiisuu ku arkay markaasuu wuxuu ku yidhi aala cabdullahi bni mascuud hani bay ka yihiin shirki intuu sidaa u jaray weliba qardhaastii athaaminati ta sideedaad waxa weeyaan ana tacliiqa alkhayti min alxuma min dalik qandhadiiyo wixii la oo arintaa loo xirto halkaasay soo gelaysaa weeyaan ataasicati ta sagaalaad waxa weeyaan tilaawati xudayfa alaaya xudayfa aayadda uu akhriyey daliilun waxay u tahay calaa ana saxaaba saxaabadu yastadiluuna bilaayaat saxaabadu inay deliishan jireen aayaadka allatii fi shirki alakbari cala alasqar aayadaha shirkiga waaweyn ku soo arooray shirkiga yaryarna waa loo deliishan karaa shirkiga yaryarna waa loo deliishan karaa oo aayaddaasi waxay ku soo degatay qolooyinkii dhahayay maa nacbuduhum ila liyuqaribuuna ila allahi zulfa ee ahaa mushrikiintii asnaamta caabudi jiray kanna waa la mido qardhaastan wuxuu u haysto waa nafac ay leedahay weeyaan oo waxaan u haysto wax kale ma aha ilaa ilahay xaggiisa inay caafimaad oga helo un weeyaan kamaa dakara bna cabaasin fi aayati albaqara siduu aayaddii baqarahayd cabdullahi bn cabaas buu u sheegay alcashirati waxa weeyaan ana tacliiqa alwadci can alcayni min dalik wadciga bahasha ay yihaahdaan ee isha laga xirtaa iyaduna la mid weeyaan maxaa la mida ah? guryaheenii maxaynu samayn jirnay qolooyinkii xeebaha deganaa baa garanaya garan maayo qolooyinka ka fog fogaa ya wa ka haddaba waa haysaa alxaadiyata cashar wax allaala waxa loo xiro xoolaha xitaa waa loo xiri jiray adducaau weeyaan calaa man tacallaqa tamiimatan habaar la habaaro calaa man qof tacallaqa tamiimatan qardhaasta xirtay maxaa yeelay markuu xirtay nebigu wuxuu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ninkii saxaabigaa muxuu ku yidhi nebigu alayhi salatu wasalaam waxba kuu ziyaadin mayso falaa wadacaahu llah axaadiyata cashar waxa weyaan adducaa habaar calaa man qof tacalaqa tamiimatan ana allaha laa yutima lah inuusan ilahay u dhammaystirin weeyaan waman tacalaqa wadacatana falaa wadacaahu llah ay taraka allahu lah ilahay inuu ka tago subxaanah wa tacaala wadacuyna waa tegistii weeyaan baabu ma jaءa fi الruqa wالtamaa'im wuxuu u baab yahay ma jaءa wixii ku yimid fi الruqa tufidi wالtamaa'imi iyo qardhaasti wa fi صaxiixi bukhaariya muslim weeyaan waxaa ku soo arooray mutafaq calayhi can abi bashiirin اlanصariyi laga warinaya radi allahu tacala canhu anahu kana inuu ahaa isagu maca rasuuli اllahi salى اllahu alيه wasalam fii bacdi asfaarihi safaradiisa qaarkood faarsala rasuula nebigu wuxuu diray mid uu dirayey rasuulku waa qofkii la diray weeyaan an laa yabqiyana fii ruqyati bigayri qilaadatin min watarin aw qilaadatin ila qad quطicat mhm. nebigu alayhi salaatu wasalaam nin buu diray safaradiisii qaar ka mid a oo wuxuu yidhi anlaa yubqiyana yuunan reebin ha ka tegin weeyaan fii raqabatin qoor ha oga tegin baciirin awr ha oga tegin kilaadata min waterin xarigay ku xiri jireen waxa weeyaan waterka sidiisaba waxaa la yidhaahdaa oo kale xarigan lagu xiro qaansada water weeyaan xariga noocaasoo kale ah baa lagu lagu gunti jiro oo la dhihi jiray ishaa looga ilaalinaya iyo wixii lamid waa sidaynu xoolahayna ugu xiran jirnay oo kale weeyaan ilaa nebigu wuxuu yihi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh quticad waa la goynayaa xoolaha luquntooda xargahan lagu xirxirayo ee la leeyahay il baa looga ilaalinaya way caano badan tahay way candho weynta iyo wixii lamid a ama way caano macaantahay wixii lamid a isha noocaas oo kale waxa la leeyahay waa looga xiraya oo dhan ha la wada jaro sidaasuu yihi nebigu alayh salatu salam وعن بن مسعوudi waxaa laga wariyey radي الlahu taعalى canhu qaala wuxuu yihi samictu rasuul الlahi salى الlه alيه waslam yaquul rasuulka alla aan maqlay isagoo dhahaya ina الruqya والtamaa'ima والtawalata shirkun kulli waxaas oo dhan baashan dadka loo gunta ee qardhaastii ah ama ruqyadii ah ee iyaduna tufidda ee la tufe ee la gunto qofka loo wixii la mid ah kulli waxaasoo dhan tawladuna waa madiidadii weeyaan waxaynu ku magacaabaynay waxaasoo dhan waa shirki weeyaan tahliishu adkaar hadday tahay way banaanta dhejisku haddii uu dawo yahay tibi yahay way bannaantah haddii laakiin khuraafaad u yahay ma banaano madiidadu iyadu waxa weeyaan qofkani qofkana la leeyahay inuu jeclaysiiyey iyo wixii la mid ah ninkiibaa naag doonaya madiida lagu magacaabay waa inaysan badiidinba weeyaan shaydaan baa laleeyahay u hogaami aayar qofkaa isaga rag iyo dumarba wuxuu yahayba waa lagu akrinayaa aayar baa lagu leeyahay ama taabsi ama si ama biyo ugu dar ama waxay ahaataba hawlaha iyaga qofkii hogaansamay un baad arkaysaa maalinta dambe aan laba karayninba rawaahu axmed baa wariyey wa abu daawuud wa can cabdullahi bni cukaymin waxaa laga warinaya marfuucan is inuu warinaya nebiga ka warinayey man tacallaqa shay-an wukila biilayhi cabdullaahi ibni cukaym wuxuu yidhi nebigaa yidhi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh man tacallaqa shay-an qofkii shay xirta oo guntada wukila ilayhi isagaa loo xilsaaraa loo tala saartaa ma xiratay ha bal balaayada oga xiratay isaga ha kaa badbaadiyo rawahu axmed tirmidy xaguu kaaga badbaadinaya jaabkaagu ku jira ama gurigu ku yaala ama gacantuu kugu xiran yahy ama qoorti ama wixii la mid ah atamaa'imu waxa weeyaan shayun yucallaqu cala alawlaadi min alcayni carruurtaa loo xiraa qardhaasti ishaana looga xiraa laakin ida kaana almucalliqu min alqur'aan hadduu qur'aankii yahay waxa loo xirayo carruurta yaryareedaan hadli karaynin farahasa bacdu salafi waataynu soo tilmaanay cabdullahi bni camr bni caas iyo qaar ka mida way baneeyeen wa bacduhum lam yurakis fiih qaarkoodna maba aynan banaynin sida cabdullahi bni mascuud oo kale wayajcalhu wuxuuna ka dhigayaa walow aayad qur'aanba ha ahaade min almanhiyi canhu wixii la isu diiday minhum waxaa ka mida ah ibnu mascuudin radi allahu tacaala canh aruqana waxa weeyaan hiy alati tusama alcazaa'im ta lagu magacaabo weeyaan